allahu wslama wbaaraka cala nabiyina mxamedi wacala alihi waasxaabihi ajmaciin kitaabuljinaayaat kitaabuljinaayaati dhaawacyada ayuu uu kitaab yahay eh, fuqahaa lmuslimiin waa anagii ka soo hadalnay kutubtooda markay alifayeen waxay u hormariyaan qeybta cibaadaadka waa ka soo baxnay waxay ku xijiyaan qeybta mucaamalaadka weliba mucaamalaadka maaliga ah ee eh, kitaabulbuyuuc ayaan ku soo marnay waxay ku xijiyaan qeybta mucaamalaadka mankixiga ah nikaaxa kitaabu nikaax ayaan kusoo marnay waa ka soo baxnay qaybtii u dambaysa wey oo dhaawacyo iyo tacadi iyo xadgudub in la isu geysto xadgudubkaasi iyo waxa ka xasilayo arrinkaasi ayuu ka hadlayaa musanifka jinaaya waxaa la yidhaahdaa dhaawaca dhaawacaasi dhibasho ha gaaro ama dhibasho wax ka sokeeya ha gaaro dhaawacu ha noqdo jasadka wax lagu dhuftay ama sharafta ruuxa oo meel looga dhacay ha noqoto in la caayo iyo wax lamida arrimahaasu ka hadlaya alqatlu dilitaan calaa alaaati adrubin saddex qeyb ayuu u qaybsamaa ruuxa haddii la dilo oo ruux bini aadam oo kale gacantiisa uu ku baxo saddex qeyb mid un wey camdun ukas in loo dilay maxdun uuse waxba ku jirin baraxalla ukas buu u dilay ukasu dilitaasina wax khada kuma jiro iyo wa khadaun gef maxdun ee baraxalla yani dilkan ruuxa uu dilay waa ges aan muxuu ahaa wax camdi iyo ukas ku jiri iyo wa camdun ukas khadowna haddana gefa ah. gef iyo ukas isku jiro falcamdu dilka kaska almaxdu oo weliba badaxla huwa kaasi an yacmida waa inuu u qastaa ruuxa ilaa darbihi ruuxii uu dilayay dhufashada uu ku dhufanayay bimaa shayna uu ku dhuftay yaqtulu dilaya haaliban sida faraha badan wayaqsida una qasto qatlahu dilitaankiisana uu qasto bidaalika waxa uu ku dhuftay inuu ku dilana waa inuu la qastay seef buu ku dhuftay xabad buu ku dhuftay inuu dilana waa doonay fayajibu kaa waxaa ka waajibiyay alqawadu qisaas calayhi ruuxii la qisaaso ruuxii in la qisaasaa waajibi mar hadduu ruuxa sidaa u dilo fain cafaa hadduu cafiyo qoladii u xigtay haddii ay cafiyo canhu ninkii oo la iska cafiyo wajabat waxaa waajibay diyatun diyada oo muqalladatun la adkeeyey diya adag ayaa waajibay muqallada waxa ay ku tahay musanifkaa keeni doona xaallatun islamarkaana la bixinayo la sugaynin fii maalilqaatili ka wax dilay xoolihiisaana laga bixini haddayba ku filan yihiin walkhata'u gefka albaxdu ee baraxala'na an yarmiya waa inuu ganaa ilaa shay-in shay buu ganay cawl iyo wax lamiduu tooganayay fa yusiiba waa inuu markaa ku dhacaa rajulan nin fayaqtulahu uu dilaa isagoo toog baranayo geed tooganaya ama cawliya ugaarsanayo ayay xabadii garmartay nin uusan arkaynin ayay ku dhacday sidii buu ku dilay falaa qawada wax qisaasa calayhi kaa dushiiba ah la qisaasi maayo bal tajibu calayhi waxaa ku waajibi diyatun diyada oo mukhafafatun la fududaynayo cala alcaaqilati qaraabadana la saarayo oo qaraabadaa bixinaya isaga bixin maayo ninkaas mu'ajalatun waxaana lagu wakhtiyeynayaayoo lagu madaraynayaa fii alaai siniina saddex sanaana lagu bixini wa camdulkhada'i ee gefkii iyo khada'i isla jiray gefkii iyo ukaskii isla jiray an yaqsida waa inuu u qasdaa darbahu kudhufashadiisa bimaa shay laa yaqtulu aan dilaynin haaliban sida faraha badanoo fa yamuutu u dhintaa ee ruux dharbaaxay dhag ama ul yar ayuu ku dhuftay khalaas waa dhintay ninkii hee usha yar inay wax disho lama aqooni jirin ukas buu ugu dhuftay laakiin inuu ku dilo muusan doonayn ushan mid wax dishaa ma ayan ahayn sidiibuu ku dhintay camdulkhada baa la yidhaahdaa ukas iyo waxaa isku jira dhufashadan uu ku dhufanaya ukas bay ahayd laakiin waxaan wax wax dilaa muusan ahayn uu ku dhuftaye khada dhankaas ka tahay an yaqsida waa inuu u darbahu ku dhufashadiisa bimaa shay laa yaqtulu haaliban sida haalibka aan waxba dilaynin oo fayamuutu ninkii uu dhinto falaa qawada wax qisaasa calayhi dushi maaha kaana bal tajibu waxaa ku waajibi diyatun diyada oo muqalladatun la adkeeyayo cala alcaaqilati qaraabada la saarayo mu'ajalatun laguna waqtiyaynayo fii alaai siniina saddex sano lagu bixinayo wa sharaa'idu wujuubi lqisaas qisaas baa waajibtay soo ma aana dhihi shuruud bay leedahay qisaastu marka ay waajibi wa sharaa'idu wujuubi lqisaas qisaas waajibideeda shuruudeeda arbacun afar weeye an yakuuna alqaatilu qofka wax dilay waa inuu yahay baaliqan qangaar caaqilan caqlina mukalaf waa inuu yahay horta qofka wax dilay canugeer hadduu wax dilo ama qof waalan wax dilo la qisaasi maayo wa anlaa yakuuna waa inuusan ahayn waalidan mid dhalay lilmaqtuuli waalid waa inuusan u ahayn lilmaqtuuli waalidan waalid waa inuusan ahayn yacnii kan aad dishay hadduuba canugaagi yahay oo adigu aad waalid u tahay lagu qisaasi maayo oo canugii adigu sabab aad u ahayd adduunyada ibaatinkiisa haddii aad disho adduunyada adigu inaad ka tagta sabab uma noqon karayo oo laguma qisaasayo wa anlaa yakuuna waa inuusan ahayn waalidan waalid waa inuusan u ahayn lilmaqtuuli kan la dile wa anlaa yakuuna almaqtuulu kan la dile waa inuusan ahayn anqaso mid ka hooseeya minalqaatili kan dile waa inuusan ka hoosaynin bikufrin gaalnimo waa inuusan kaga hoosaynin ee nin nin gaal e dile looma qisaasayo ow riqin ama addoonnima nin xora addoon dilay asna loo qisaasi maayo wa yuqtalu waa la layni aljamaacatu kooxdii bilwaaxidi hal nin ayaa loo lay hal qof ayaa loo layni koox dhan hadday hal nin isla dilaan dhammaantood inta lasoo qabtay kurka laga wada jarya waa la layni wa kullu shaksayni halkaa wuxuu kaga baxay ee qisaastii iyo dilka qeybihiisii halkani wuxuu rabaa inuu ka hadlo qisaastii naftan isu qisaasayuu ka soo hadlaye xibnaha laftooda waa la isu qisaasayaa oo nin hadduu gacan kaa gooyo gacanaa laga goynaya dheg haduu kaa gooyo dheg ayaa laga goyna arrinkaasuna waa inuu ka hadlo wa kullu shakhsayni laba qof dhammaantood oo jaraa uu soconaya alqisaasu qisaas baynahumaa dhexdooda laisu qisaaso fi nafsi naftana laisu qisaaso ay soconi yajrii waxaa soconi baynahumaa dhexdooda qisaastii way soconi fil atraafi xibnahana way ku soconi oo xibnahoodana waa laisu qisaasi wa sharaa'idu wujuubi lqisaasi qisaas waajibideeda shardigeed fi ladraafi xibnaha laysu qisaasayo bacda sharaa'id ilmadkuurati shuruudii aan soo sheegnay maceeda inaani laba shardi ayaa loo sharday inataani alishtiraaku waa inay wadaagaan fil ismi ilkhaasi labada xibnoodee lasu laysu qisaasayo isku magac waa inay yihiin alyumnaa midigta bilyumnaa midigta loo qisaasi ninka hadduu midigta kaa goyo midigtaa laga goyni eh, midig hadduu kaa goyo bidix laga goyni maayo bidix hadduu kaa goyo midig laga goyni maayo walyusraa bidixda bilyusraa bidixda loo qisaasi waanla yakuuna waa inuusan ahayn biaxadi tarafayni labada xibnood mid ka mida shalalun mid engegan gacantaad uu gooyey gacantaadana gacan engegan babay ahayd wax kuu haysay ma ahayn diyaa la bixini mooye iyo mxuu ahaa gacanta ninkan fiyo loo goyni maayo ama gacantuu kaa gooyaa fiyoobeed isaga gacantii aad ka goyni lahayd waaba engegan tahay gacan engegan waxa ku fali diyaad qaadanayo konton halaad ayaad qaadanaya hal gacan hadduu kaa gooye waalaa yakuuna waa inuusan ahayn biaxadi arafayni labada xibnood mid ka mid ee shalalun ingeeg waa inuusan ku sugnayn wa kullu cudwin xibin kastana ukhida waxaa laga goyni min mifsalin wa kullu cudwin xibin kasta oo ukhida laga gooye min mifsalin yani wuxuu ujeedaa xibnaha marka laisu qisaasayo qisaasta waa inay suuroobi karto xibinka in la qadaro miaal xibinka la qisaasayo kalabaxa ayaa laga gooyaa oo ruuxa hadduu gacanta kaa gooy hadduu kalabaxa kaa gooyo dee kalabaxaad ka gooyni halkaas hadduu halkaa dhudhunka kaa gooyo halkaasaad ka gooyni hadduuse dhexda kaa gooyo ka waran ida laga gooye min mifsanin kalabaxa laga gooye fa fiihi waxaa ku sugan alqisaasu qisaas waa laisu qisaasaya walaa qisaasa qisaas kuma sugnaa filjuruuxi dhaawacyada ilaa filmuudixati lafcadaad mooye dhaawacyada kale jirka ku dhaco ninkii tooriibuu meel kaaga dhuftay muxuu ahaa dhaawac buu kuu geystay dhaawacyadaasi qisaas kama suuroobayso dhagtuu ku siiya meeshan toori kaa gaarsiiy adigana tooridii ku dhufa lagu dhihin maayo waayo ma qiyaasnaan karto labada dhaawac de waa kala badanayaan alla ileh waxaa la qisaasi karaa oo keliya dakarka lafcadaadka ah. madaxa ama wejiga haddii dakar uu kaaga dhaco dakarkaasina ay lafta cadaato ninkii asla waa la dakraya laftaa la cadaynaya walaa qisaasa wax qisaas la yidhaahda filjuruuxi dhawacyada kuma sugna ilaa filmuudixati lafcadaad mooye faslun wadiyatu diyada calaa darbayni laba qeyb weeye diyada ruuxa laga bixiya ruuxii la dilay laba qeyb muqalladatun mid la adkeeyey iyo mukhafafatun mid la fududay falmuqalladatu tan la adkeeyey miatun boqol weeye oo minal ibili geelah boqol halaadoo geelah oo weliba saddex qayb loo qaybinayo waa boqol habayo saddex qayba ah. alaauuna soddon xiqatun qaalmo waxa weeyaan waktigii ay rimi lahaayeen jooga afar jiraal iyo meelaha wa alaauuna soddonna jadacatun qaalmo lasoo ilka baxay weeyaan muxuu ahaa shan jiraali wa arbacuuna afartanna khalifatun dhees weeye waa riman yihiin fii wlaadiha fii butuunihaa caloosheeda waxaa ku sugan owlaaduhaa caruurteeda yacni waa afartan riman iyo afartan eh, jadaca waxaan ujeeda labaatan eh, soddon jadaca ah iyo soddon xiqa ah. boqolka halaad ayaa ka waajibi eh, waa mxuu ahaa diyada boqoladada wlmukhafafatu diyada la fududeeyeyna miatun boqol weeye oo min alibili geela cishruuna shan qeyb baa iyadu loo qaybinayaa tii waa ka fududahay cishruuna labaatan xiqatun qaalma afar jiraala wey wa cishruuna labaatanna jadacatun qaalma shan jiraal wey wa cishruuna labaatanna bintu labuunin eh, laba jiraali wey wa cishruuna labaatanna ibnu labuunin qurbacyo laba jiraali wey wa cishruuna labaatanna bintu mukhaadin qaalmo ee eh, sana jiraali weeyaanoo gujira boqolkaasi ayaa la bixinaya oo shantaa qayb loo qaybiyey fain cudimat ilibilu geel haddii la waayo eh, reerkii geelba ma leh waxay kusoo iibiyaanna ma hayaan fain cudimat ilibilu untuqila waxaa loo guuri ilaa qiimatiha geela qiimadiisa boqolka halaad suuq haddii la joojiyo maanta maxaa la iibin lahaa lacag intaa dhan lacagtaasa waajibi wa qiila waxaa la yidha yuntaqalu waxaa loo guuri ilaa alfi diinaarin qiil baa wuxuu leeyaha maya kun diinaar oo dahaba ah ayaa loo wareegaya ow inay cashara alfi dirhamin ama laba iyo toban kunoo dirham lacagta qalinka ayaa loo wareegi wain qullidad haddii la adkeeyo oo lacag haddii loo wareego haddii diyadu ay muqallado noqoto ziida calayha waxaa lagu kordhini auluuu saddex meelu dhig meel ayaa lagu kordhini sida ayuu ujeeda wa tuqalladu waa la adkayni diyat lkhada'i fii alaai mawaadic saddex jeeroo waxaa jira ruuxa isagoo khada u dilay haddana diya muqallada ee la bixinayo isagoo khadaba ay ahayd fii alaai mawaadic idaa qatala haddii uu wax ku dilo filxarami xaramku wax ku dilay maka dhexdeeduu nin ku dilay khalaas diya muqallada ayaa ku waajibay khadaba ha ahaato ow qatala wuxuu ku dilay fil ashhuri lxurumi bilihii xurmada lahaa ee afartahaa ayuu wax yax dilay waa la adkaynaya ow qatala wuxuu dilay daa raximin qaraabanimo mid u saaxiib ah maxramin ee weliba xigta ah qof ay isxigaan ayuu dilay ina adeerkii walaalkii ayuu dilay diya muqallada laga qaadaya qofkaasi wa diyatulmar'ati haweenay diyadeeda cala nisfi nis weeye min diyati rajuli ninka diyadiisa niskaee konton halaad ayaa waajib wadiyat lyahuudiyi nin yahuudi adiyadii iyo wnasraaniyi nasraani diyadu kristaan iyo yahuudi diyadooda uluuu diyati lmuslimi qofka muslimka diyadiisa oo saddex meel loo dhiga mayl wey soddon iyo saddex halaad iyo hal saddex meel loo dhiga meesheeda ayaa la bixinaya wa diyat lmajuusiyi kii dabka caabudaya diyadii kaalkii dabka caabudaya haddii aad disho diyadii fa fiihi waxaa ku sugan thuluthaa cushru diyati lmuslimi ninka muslimkaa diyadiisa oo toban meel loo dhiga meel meeshaasoo saddex meel loo dhiga laba meel ayaa waajib yacnii lix xalaad iyo hal saddex meel loo dhiga labadeeda meel ayaa waajib wa takmulu way dhammaystirmi diyatu nafsi nafta diyadeeda yacnii ruuxiioo nool ayaa waxaa dhici kartaa diyadiisiioo dhammaystiran inuu qaato isna waa nool iyo welibu usa dhimanin bal diyadiisa wax ka badan inuu qaataala suuroobi karta wa takmulu way dhammaystirmi diyatu nafsi nafta diyadeeda fii qaciliyadayni labada gacmood gooyidooda labada gacmood mid walba konton way tan waa konton tanna konton he labadii gacmood ruux hadii laga gooyo boqol halaad warijlayni labada lugood gooyidooda mid walba konton ay ahayd waa boqol walanfi sanka sanka dhankanna waa konton dhankanna waa konton haddii la wada gooyona waa boqol weliba waa intaa loordoodada keli ah haddii la gooyo waludunayni labada dhegood dheg walba konton weeye yacni maqalka iyo dhegta waa kala yihiin dhegtan ayaa la gooyey maqalkii caadi buu u joogaa konton halaad way halkii dhig haddii laisku darana boqol walcaynayni labada indhood haddii lagaa soo ridana boqol waay waljufuuni xiribaha alarbacati afarta afarta xiribood il walba laba xirib bay leedahay mid hoose mid kore iyadana waa boqolkiia dhammaystirmaya walisaan carabka ruuxa carabka haddii laga gooyo boqol waay washafatayni labada bishimood labada bishadood wax hadii laga gooyo boqol halooda wey wadahaba alkalaam shafateenka waxaa lamid ahay shafratay almar'ati haweenayda xibinka taranka haddii laga gooyo yaduna boqol raggaba waa sidaa boqolkaa waajibi wadahaaba kalaami hadalka tegitaankii ruux baad dharbaaxa iyo waxbaad ku dhufatay dheg hadalkaaba ka tegay ruuxii hadalkiia ka dhammaaday maba hadlayo boqol halaadoo diyaa waajibtay wadahabilbasari araga tegitaankii dharbaxad indhaha kaga soo qaaday aragiyaaba ka tagay indhihii way joogaan lakin waxba ma arkayo boqol halaad waay laakiin indimaal wax la yidhahda la sugayaayo dhowr waxoogaa muddaa loo sugayaaba laindhaha inay soo noqdaan iyo markiiba la bixin maayo wadahaabi samci maqalka tegitaankiisana boqol halaad weeye asna wadahaabi shammi urta tegitaankeeda waxbaad ku dhufatay waxba ma urinayo ruuxii boqol halaad wadahaabi alcaqli caqliga tegitaankiisina boqol halaad weeye waxaad ku dhufatay caqligaaba ka tegay ruuxii wadakari ee xibinka taranka ragga boqol halaad weeye asna waluntayayni labada xiniinyood boqol halaad weeye yani dakarkana waa boqol halaad xiniinyahana waa boqol halaad laba boqol ay isku yihiin wa filmuudixati lafcadaadka waxaa ku sugan iyo wasinni iliga khamsun shan oo minal ibilihi geela laftaa lagu caddeeyey qisaasaa kuu bannaan inaad lafta caddayso haddaadan caddaynin shan halaad wa fi kulli cudwin xibin kasta oo laa manfacata fiihi waxtar aan lahayn waxaa ku sugan xukuumatun xukuuma yacnii xibin aan waxba lahayn baad ruuxa ka goysi miaal far zaaida shantiisii faroodeedoo caadi ah yaa far lixaad ay ku taalli fartii baad ka jartay isagoon raalli ka ahayn maxkamadda lagu geynaya waa lagu dacweynay xukuuma qaadiga wuxuu ku xukumaya wuxuu u xukumayaa ninkaasi waxoogaa un xukuumadaasina diyo lama gaadsiinayay waxoogaa baa loo qadari dhowr halaad wadiyatulcabdi addoon diyadiisa qiimatuhu qiimadiisa wey addoon hadii aad disho ee addoonkan suuqa haddii la geeyo maxaa qiimadiisu ay noqon lahayd intaas intii baa waajiba ah. waxaa laga yaabaa ninkii xorta ahaa inuu ka qaalisanaadaa dhici karto wadiyatljiniini urjiif diyadii alxuru ee xela quratun wey yacnii islaam uure ayaad wax ku dhufatay canugiyaa soo dhacay canugii hadduu soo dhacay qura waajibi shan halaad ayaa u waajibtay cabdun addoon weeye ow amatun ama adooney addoon ama addooney haddii la waayo shan halaal ayaa waajibi wadiyatuljaniini urjiif diyadii alraqiiqi ee addoon ah islaan addoon ah oo canug addoon ee uur ah ayaad wax ku dhufatee canugiibay soo ridi cushru qiimati ummihi hooyadii qiimadeeda toban meel marka loo dhigo meel ayaa waajibay hooyadiisa la qiimayni qiimahaasi toban meel marka loo dhigo meel ayaa waajib faslun waida qtarana haddii uu la xiriirsado bidacwad dami lowth halkani wuxuu ka hadlayaa waxaa la yaqaanaa sideedaba laba qof haddii ay isdacweeyaan oo nin nin wax uu ku sheegto sidaa ku dacweeyo ninka wax sheeganaya wax dacweynayo muddacii magacaasuu leeyahay ninka la dacweynayana muddacaa calayhi waaba ku arki doona soo wadaay marka axkaamta ay leeyihiina waxay tahay hadduusan iqraar jirin oo ninkani markaa dacweyso waxaasaan ku leeyahay hadduusan qiranin oo usan dhihin hawaa runtii hadduusan dhihina inkiro ninkan muddaciga ah markhaati baa laga rabaa ninkan waxa aad ku sheegana markhaati u keen markhaatigii hadduu keeno oo markhaatigii shuruuddiisana ay dhammaystiran tahay khalaas waa loo xukumaya war kale ma jiro markhaati hadduusan jirin oo ninkii markhaati buu waayey kii la dacweynaya ayaa dhaaro la leeyahay ninkan waxaan uu sheeganaya inuusan kugu lahayn ku dhaaro wuu dhaaranaya waxa maxaa kuba lihiya iska tagaa laleeyahay hadaba waxaa jira masaa'il dhowron badnay ayaa ninkii muddaciga ahaa ee wax sheeganayey markhaati marka uu waayo ayaa isagii dhaaro laleeyahay mudacigii laftiisa dhaarani oo muddacaa calayhigii dhaaro la dhihi maayo lowdkan ayaa ka mid ah yacni qasaamaa la yidhaahdaa magaceeda nin ayaa nin wuxuu ku soo dacweeyey oo ninkaygii hebel ahaayo xigtadayda ahaayo walaalkay ahaaba canugaygii ahaa hebelaa dili ninkanaa dili waaye markhaati keen markhaati buu waaye markhaati haddii uu waaye hadday arrintu dacwo un iska tahay oo wax kale usan la soconin arrintii horon soo sheegnay ayuu xukunkeeda noqonayaayo ninkan dacwoonaya markhaati keen laleeyahy hadduu waayana kii la dacweynayaa dhaaro laleeyahy ninkan in aadan dilin haddiise sheegashada ninkan uu sheeganayo wax uun dadku markay arkaan run ay u malaynayaan ninkan warkiisa inuu run yahay ay u malaynayaan haddii meesha uu yaallo loth baa la yidhahdaa taasi calaamad muujini weeye ninka run inuu sheegayo markhaatina ma aha miaal heellaba ninaa guri ku wada jiray xabad dhowtnaa la maqlay labadii nin mid ka midoo ordayaa soo baxo cararaya dhab waa la qabtay ninkii kale haddii la fiiriya waaba dhintayba ninkan adaa dilaa laleeyahay calaamad baana muuqataayo habadan labadoo keliya meesha ku wada jiray dhacday iyo ninkan argagaxa ka muuqda iyo cararka uu cararaya iyo waxyaabahana calaamad ah way dhici kartaa ninkan inuu asaga isku dhuftay laakiin haddana waxay u eg tahay inuu asaga ku dhuftay iyo argagaxan iyo waxbaa muujinaya waxaa la mid ah laba qolaa col ah labadii qolee colka ahayd qolo ka mid ah nin ka mid ahaa ayaa waxaa lagu arkay qoladii colka uu la ahaa dhexdiisa isagoo la dilay waxay u eg qoladan inay dileen dad kale inuu dila wax dhici kara wey laakiin qoladan inay dileen bay u yar eg tahay waxyaabahaasaa loos la yidhaahdaa looska hadduu yimaado waxaa dhaaranayaa ninkii dacwooday markhaati keena laleeyahay hadduu markhaati waayo isagaa konton dhaaro laleeyahay konton jeer yaad dhaarani kontonka hadduu dhaarto diyadiibuu yeelanayaa waka waida qtarana hadduu la xiriirsado bidacwa dami dhiigga sheegashadiisa lowthun calaamad hadday la xiriirsato calaamada oo yaqacu uu dhacayo bihi calaamadaa sababteeda fi nafsi nafta ay ku dhici sidqul mudacii kan dacwoonayo runtiisa ay ku dhici xalafal mudacii kii dacwoonaya ayaa wuxuu ku dhaaranay hamsiina yamiinan konton dhaar ayuu dhaarani wastaxaqa wuxuuna mudani addiyata diyadiibuu mudani wain lam yakun hadduusan ahayn hunaalika halkaa mid uu ku sugan yahay lowthun wax calaamada ah haddayan jirin falyamiinu dhaarta cala almudacaa calayhi dacwada caadigeedii hore ay ku socon markaas kii la dacweynaya wax lagu sheeganaya dhaaranaya dhaar caadiyo hal dhaar buna dhaarani waxbana lagu yeelan maayo wa calaa qaatili nafsi lmuxarama naf xaaraamay haddii aad disho naf muminada ruuxii gacantiisa ay ku dhimato khata ha noqdo camdi ha noqdo shibulcamdi noocu doonaba ha noqdo dilba hadduu yimaado kafaaratu lcudmaa ayaa waajibay wa calaa qaatili nafsi nafka qofka dila dushiisa waxa naftii almuxaramati in la dila xaaraamta ay ahay korkiisa waxaa kafaaratun kafaara kafaaradu maxay tahay cidqu raqabatin addoon xoraynteeda muminatin ee mumina addoonta oo saliimatin ka badbaaday min alcuyuubi ceebihii almudirati wax dhibayey addoon saliimo aho muminada waa inuu xoreeya fain lam yajid addoon hadduusan helin fa siyaamu shahrayni laba bilood soomkooda ayaa waajibi mutataabicayni ee israacraacsan laba bilood oo maalin uusan furaynin inuu soomaa ku waajibi kitaabuulxuduudi xadadyaale ayuu u kitaab yahay arrinkii haddeer aan ka soo baxnay wuxuu ahaa qatli ama dhaawac la isgaarsiiyo ruuxa in la dilo ama jirhkiisa dhaawac la gaarsiiyo halkani wuxuu ka hadlayaa ruuxa cirdigiisa iyo nasabkiisa in dhaawac la gaarsiiyo cirdiga iyo nasabka dhaawaca la gaarsiinayaa laba u qaybsamaya qayb waxa weeyaan in lagu tacadiyo maxaarimtiisa oo reerkiisii zine iyo wax lamid ah arrinkan ruuxa uu sameeyo nacuudu billah iyo in la caayo labadaa mid uwey zina hadday meesha timaado waa arrinka uu soo horumarinaye qofka zinaystay horta gabadha haddii la khasbay oo ninka uu xoogay xoogaya xoog ugu tagay iduu dusheeda wax xadoo lagu leeyahay male wax dembeena male weliba iyadaa xaq laho waxay leedahay gabdhaha lamidka a ah, meherkii lagu meherin jiray leedahay oo ninka xooge meheraa ah laga qaaday asagii xoogey horey hadduu usoo guursaday dhagaxaa lagu dili hadduusan horey usoo guursaninna boqol jeedalla waa lagu dhufani waana la xiri oo dhibaato iyo waxa lagu samayna musaafiriin iyo xiritaan hadday iyadu raalli ahaydoo mutiico ahaydoo isdhiibtay awalan horta meher iyo xaq ay leedahay lama arko asagayna laxad tahay oo haddii ay horey usoo guursatayna dhagax ayaa lagu dili haddii kalena boqol jeedal ayaa lagu dhufana arrinkaasu ka hadlaya wazani qofkii zinaystay calaa darbayni laba qayb wey muxsanun qof soo guursaday iyo waqayru muxsanin qof aan horey usoo guursanin falmuxsanu qofkii soo guursaday xaduhu kaa xaddiisa alrajmu dhagax kudilid wey wakayrulmuxsani qofkaan horey usoo guursaninna xaduhu xaddiisa miatu jaldatin boqol jeedal weeye iyo wa taqriibu caamin sanad in la musaafuriyo ilaa masaafati alqasri meel fogna loo musaafuriyo markaa la masaafurinaya ha la xiro ama dhulkaa meel uusan garanaynin oo ariib uu ku noqonayo ku rafaadaya ha la geeyo wa sharaa'id lixsaani haddaba horay waa inuu ruuxa usoo guursadaan somaha usoo guursi maxaa loo jeedaa shuruud bay leedahay yani ruuxa marka lagu xukminayo ruuxaani horay buu usoo guursadaye dhagaxa lagu dilayaa yaa wuxuu leeyahy afar sharti wa sharaa'idlixsaani soo guursiga shuruuddiisa arbacun afar wey albuluuqu horta qofka qaangaari waa inuu yahay oo markuu guursanaya isagoo qaangaaray waa inuu guursaday waalcaqlu caqli waa inuu leeyahay oo markuu guursanayey oo galmooshada uu samaynaya caaqil waa inuu ahaa waalxuriyatu xornimo addoon waa inuusan ahayn wa wujuudulwai jimaac waa in la helaa fii nikaaxin saxiixin nikaax saxiixa uu wax ku jimaaco yacni qofkaasi hadduu rag yahayna galmoosho waa inuu sameeyaa nikaax saxiixeena ku sameeyaa hadday haweenay tahayna galmoosho waa in lagu sameeyaa nikaax saxiixeena loogu sameeyaa waalcabdu addoon iyo walamatu addoonay xaduhumaa xaddooda nisfu xadilxuri ninkii qofka xortaa xaddiisa niskeeda wey yacnii ninka addoonka ama gabadha addoonta ah awalan horta dhagax lagu dili maayo iyagu muxsan horey ha usoo guursadaan hadday doonaan boqol jeedal lagu dhufan maayo boqol jeedal niskeeda waa konton jeedal ayaa lagu dhufan wa xukmuliwaati daba ogatag iyo wa ityaanilbahaa'imi xoolaha loo tago xukumkooda ka xukmi zina zina xukunkeeday la mid tahay yacnii ninkii hadduu liwaad sameeyo oo daba uga tag ayuu sameeyey ama xoolo ayuu u tagay qofkaasi calaa madhab imaam shaafici ruux zinaystuu la mid yahay hadduu horay usoo guursadayna dhagaxa lagu dili haddii kalena boqol jeedal waman waia ruuxa ka wadiyo ruuxa kala ciyaaro fii maa duula alfarji farjiga waxa ka sokeeya cuzira waa la tacziiri yanii ninkii qof xaaraane ayuu la ciyaaray jimacna muusan ku samaynin jimac wax ka ku sameeyey yacni muqadamaat uljimac waxaa la yidhaahdo ayuu ku sameeyey qofkaasi waa la tacziiri waa la edbini edabtaa la edbinayana lama gaadhsiinaya xadda oo xad xad meesha ugu yar afartan weeyaane afartan jeedal waa laga hoosaysiin laakiin waa la tacsiiriy waa la dhibaatayni waman waia ruuxa ka wadiyo kala ciyaaro fiimaa duula lfarji farjiga waxa ka sokeeya cusira qofka waa la dhibaya walaa yabluqu gaari maayo taiirka walaa yublaqu la gaarsiin maayo bitacsiiri tacsiirka adna alxuduudi xad meesha ugu yar la gaarsiin maayo faslun waidaa qadafa hadduu qadfo gayrahu bizina halkana wuxuu ka hadlayaa qof baa wuxuu ku tacadiyey qof kale wuxuu ku sheegay zina qof muxsina oo dhoorsoon oo zine aan lagu aqooninoo ruuxa caadiga ahee isagoo zinaysanaya wax sheegaya iyo aan la arag ama wax zino hadda ka hor ku sugnaatay ayan jirin ayaa wuxuu ku yeehay niyo waad zinaysatay zaani baatay adiga ninkaasi qadaf buu sameeyey qofkaas sidaa u hadlay siddeetan jeedal ayaa lagu dhufanaya hadduusan markhaati keenin waidaa qadafa hadduu qadfo hayrahu keyrkiisa ayuu qadfay bizinaa zinuuna ku qadfay facalayhi korkii waxaa ah xadulqadfi xadulqadf ayaa dushiisa ah biamaaniyati shuruudin sideed shari ayaana loo sharini alaaatun saddex oo minhaa sideedda ka mida filqadifi qofka wax qadfaa loo sharini wa huwa saddexdaa shari an yakuuna waa inuu yahay qofka wax qadfay baaliqan qaangaar waa inuu yahay horta caaqilan caaqila mukallaf wey wa an laa yakuuna waa inuusan ahayn waalidan mid dhalay lilmaqduufi kan la qadfay waa inuusan dhalin oo adigu canugaagii haddaad qadafto lagu xadi maayo wa amsatun sharna filmaqduufi kan la qadfaa loo shardini wa huwa shantaasi an yakuuna waa inuu yahay horta qofka la qadfay musliman muslim waa inuu yahay baaliqan qangaare caaqilan caaqila xuran weliba xor ahoo addoon aan ahayn cafiifan dhoorsoonna weligii aan zine lagu ogaanin wa yuxaddu waa la xadi alxuru xurkii waxaa la xadi ku qadfay ayaa la wlcabdu adoonkana arbaciina afartan ayaa la xadi wayasqudu waxaa dhacaya axadulqadfi wuu dhici bialaaati ashyaa saddex arrimood ayuu ku dhici ninkaad zinada ku sheegtay ee xadulqadaf lagugu yeeshay saddex arrimood midnu haddii la helo xaddii way kaa dhici wayasqudu wuu dhacaya axadulqadfi xadulqadafkii wuu dhici bialaaati ashyaa saddex shay ayuu ku dhici iqaamat lbayinati markhaati in la keeno afar nin oo markhaati keentay ninkani inuu zinaystay ow cafwulmaqaduufi ama kii la qadfaa ku cafiyey maraxa kuma haysta inuu iska tagniyo aw illicaanu ama wuu ka dhaartay fii xaqi zawjati haweenayda xaqeeda waa anagii xalay soo marray hadduu ka dhaartana de waa ka dhacaya faslun waman shariba qofka caba khamran khamre cabo ow sharaaban cabitaan ayuu cabay fasaga muskira ina wax waalo yacnii qof baa khamre ama wax kaloo lagu waasho ayuu cabay muskira yuxaddu qofka waa la xadi arbaciina afartan jeedal ayaa laga xadi afartan jeedal ayaa lagu dhufani wayajuusu waxaa kaloo bannaan an yublaqa in la gaarsiiyo bihi xaddaasi amaaniina sideetan in la gaarsiiyana waa bannaan tahay calaa wajhi tacziiri tacziir wejkeeda loo gaarsiiyo khamrigu soo cabayso maaha sideetan jeedal in laga jarana waa bannaan tahay wayajibu waxaa waajibi wayajibu xaddaasi way waajibi alayhi qofkii ayay ku waajibi oo khamre inuu cabe ayay ku sugnaani biaxadi amrayni laba arrin midkoodu laba arrin mid uun haddii la helo ruuxaasi wax waalo ayuu cabay siddeetan jeedal ama afartan jeedal ayaa laga jari bilbayinati markhaati haddii markhaati loo helo laba ninoo caadi leh haddii ay ku soo qiraan ninkan khamre inuu cabay awil iqraari ama qirasha isagaaba qirtay wuxuu anigu waa cabay khamro siddeetan jeedal ama afartan jeedal waay walaa yuxaddu lagu xadi maayo bilqayi mantag ninkii wuu mantagay ee khamruba soo mantagay khamridiioo sideedii ah war khamraad cabtee waa lagu xadi ma jirto walistinkaahi dacsi istinkaah waxaa weeye macnaha in khamradii inay afkiisa kasoo urto kasoo baxdo u daacsado labadaa midna lagu xadi maayo waayo waxaad dhici kartaa khamra ninkan inuu cabay laakiin wej xalaali uu ku cabay wejka xalaal muxuu noqon karaya hee biyuba umalaynayay isagoo biyo umalaynayo iska cabi markii ilaa khamra ahayd biyoba ma waa dhici karta waxaa kaloo suuroobi kara in lagu ikraaho lagu khasbay waa ku dilayna haddii kale khamradan cab waxaa kaloo dhici karta intuu mergeda ruuxii wuxuu isaga dejiyey inuu waayey oo khamradii inuu isaga dejiyey ay danta ka dhigtay marka asbaabta inuu ku cabbaa dhici kartaa lamaha sideedaba waxaa jira waxaa xadda la yidhaahdo adnaa shay ayaa radin karaa irda lmuminiina alxuduuda bishubahaat ibnu mascuud bay ka sugantay cabdullahi ibnu mascuud wuxuu yidhi muminiinta xadda waxoogaa shubaha haddii la helo ka joojiye yaa la xadi waxoogaa yarow shubaha haddii la helo yani ninkii khamradii waa cabbe war khamr maan cabto waan cabbe laakiin maxaan cabbehe waa laigu khasbu ku dhahay maba lasii raadinaya yaa ku khasbahe la dhihi maayo mar dambe ha u noqonin waay waayahay waxaa la mida nin hadduu wax hado oo wixii u xaday waxoogaa un looga wabay soo socotaaye waxoogaa looga baajin karo uu keeno ama wuu zinaystay nacuudu billah markuu zinaystaa lagu soo dacweeyey horta dacwada la dacwaynayo qolada markhaatiga noqoni zinadaasi markhaati inay ku sugnaataa waxay gaarsiisan tahay shibhulmustaxiil waxaan suuroobi karin oo kale waayo waxaa la shardinayaa afar nin oo muminiin ah oo caadiliin ah oo muxuu ahaa shuruud gaar ahaaneed laga helay isagoo ruuxii zinaysanaya inuu arko inay arkaan weliba wuu dul saarnaa iyo way qawnaayeen iyo waxaas la dhegaysan maayo ku jiritaan waa inay arkaan arrinkaa waa adag yahay waa say ku suurowda waa arrin sahlan maaha hee dadkan isxadaye afar nin intaa ka imaanayaba ayagaaba ku sugan yahay marka yacni waxaa la diidayaa dadka muminiinta zinada iyo waxaasi iyo in lagu sheego wax la ogol yahay ma aha wax xunna weeye qoladii un zina dad inay si sahlan ugu sheegta doontaana ilaahay waa u goodiyey subxaanahu watacaala oo wuxuu u sheegay qoladaasi cadaab cadiima inay leeyihiin waka waladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaaakhira qolada ee doonaya inay zinada iyo waxaas iyo muminiinta ku faafto ama lagu sheego cadaab kulul bay leeyihiin rabbi ugu ballanqaaday waka marka xuduudda waxoogaa yaroo lagu celiya haddii la helo waa la celinaya bilbayinaati waliqraar walaa yuxaddu la xadi maayo bilqayi wlstinkah bilqayi matag lagu xadi maayo iyo walistinkaahi kasoo uritaan ama daas faslun wa tuqdacu waa la goyni yadu saariqi tuu gacantiisa ayaa la goyni bialaai sharaa'ida qof baa wuxuu xaday xoolo bini aadam gacantii midigtaa laga goyni saddex sharti haddii la helo an yakuuna waa inuu yahay qofka baaliqan caaqilan horta baaliqan caaqilan waa inuu yahay oo mukallaf waa inuu yahay waa sharti wa an yasriqa waa inuu xadaa nisaaban nisaab waa inuu xadaa nisaabka oo qiimatuhu qiimadiisa ay gaari rubcu diinaari rubcu diinaar ay gaari yacnii diinaar afar meel loo dhigay shilinka dahabka ah, afar meel loo dhigay meel ka mid ah qiimihiisa wax la eg waa inuu gaaraa waxa uu xaday min xifzi milihi meelihii lagu ilaalin lahaa isagoo kale waa inuu ka xadaa shaygan uu xaday meelihii in la dhigo munaasibka ku ahayd waa inuu ka xaday hadduu jidkaas ka qaato ama meel dayacan uu ka qaado inuu ka qaado ma banaana laakiin hadduuba ka qaato la xadi maayo waayo qofkii asagaa xoolihiisa dayacaya laa milka wax milki la yidhaahdaa lahu ninka waa inuusan ugu sugnayn fiihi kaa uu xaday waxaa uu xaday waa inuusan milki ku lahayn dee xoolo adiga nin aad wada leedihiin aad qayb ka qaadatay ah, ah, lagu xadimaade milkiga adigaa ku jiraay walaa shubhata shubhana waa inuusan ku lahayn fii maalilmasruuqi minhu kan wax laga xaday xoolihiisa shubha waa inuusan ku lahayn aabbaha xoolihiisi aad xadday aabbaha xoolihiisa dhaxalkiisaba adaa le soo maaha laguma goynayo malaayiin haddaba aabbaha ka xaddo waxoogaan baa lagu tacsiiri maa ina gacanta lagaa goyni ma jiro ilaa maalka shubhaad ku leedahay waka aabbaha hadduu ku xado ka waran ee gacan la gooyo warkeeda jooji xataa lama canaananayo intaa in la dhan canaan ah lookiisua odaygu waa fasaxan yahay isagu hooyo iyo aabba waa fasaxan yihiin anta wamaaluka liabiik waay adiyo xoolahaadaba aabbahaadaa idin wadale marka odayga iyo <laughs> waxay kaa qaataan laa ba's adiga haddaad xoolahooda xadana waxoogaa lagu canaanani laakiin gacanta lagaa goyni maayo wa tuqdacu waa la goynay yaduhu gacantiisa alyumnaa ee midigta ninkii wax buu xaday soo maaha shuruudiina laga helay gacanta midigta laga goyni min mifsalilkuuci kuuca kala bixiisa jalaqsatada kala bixeeda halkaasaa laga goyni waayahay fain saraqa haddii uu xado aaniyan mar labaadu xaday isagoo gacanta laga gooyo gacantii kale wax ku xaday qudicat waxaa la goyni rijluhu yusra lugtiisa bidixdaa la goyni hanqowgaa laga goyni fain saraqa hadduu xado aalian mar saddexaad uu xaday lugiga gacankiliya u haray soo udicat waa la goyni yadhu lyusra gacantii bidixda haddana laga goyni fain saraqa raabican mar afraad hadduu xado suriqat qudicat waxaa la goyni e, rijluhu lyumna lugtiisii midig tii u dambaysa waayo lugtii midigtaa laga goyni fain saraqa haddii uu xado bacda daalika intaa kadib gacamihii iyo lugu waa laga dhameeyey markaasuu wax sii xaday sidee la yeelayaa cusira waa xira waa la wa qiila yuqtal qiil wuxuu le waaba la dilayaa ninkaas dabeecadaa ka xumaatay hala dilo ka faslun waquaacu ariiqi calaa arbacati aqsaa halkana wuxuu ka hadlayaa qolada waddooyinka istaagee jidadka gooyey oo muslimiinta dhaco dilo oo ama cabsigeliyo oo qoladaasi afar qeyb ayay u qaybsamayaan qeybta u hore waxa weeyaan qolo waddada taagan waxay arkaan waa dilayaan xoolahana way dhacayaan waa qeyb qeybta labaadna qoladaasi dadkay dilaane xoolo ma dhacan qolada saddexaadna xoolahay dhacaanee dadka ma dilaan ruuxaan la dilin xoolihiisa sida lagu dhacaaba adaga waayahay qaybta afraad ee u dambaysaane waxna ma dilaan waxna ma dhacaanee dadku bay cabsi geliyaan dadka socdon bay ka nixiyaan xabado bay kugu furayaan saad u socoti warkaa waxbana ku dili maayaane gaariga unbay meele kaga dhufanayaan ama dushaaday marinayaan waa si unbaa loo isugu nixi saddexdaa qayb waay afartaa qayb wey afartaasi mid walba xadda uu leeyahay wa quacu ariiqi wadooyinka qolada goysay calaa arbacati aqsaamin afar qeyb ayay u qaybsamaan in qataluu haddii ay wax dilaan oo walam ya'khuduu ayan qaadanin almaala xoolana ayan qaadanin dadku baylaayaane xoolo ma qaataan qutiluu waa la layni wain qataluu haddii ay wax dilaanoo waaahadulmaala xoolana ay qaataan xoolaha waa dhacan dadkana way dilaan qutiluu waa la layni wa sulibuu geed baana lagu xiri baktigooda geed lagu xiraya wain akhaduu haddii ay qaataan almaala xool ay qaataanoo walam yaqtuluu waxbana ma dilaan tuqdacu waxaa la goyna aydiihim gacmahooda midigta iyo wa arjuluhum lugahooda ayaa min khilaafin isweydaan loo goyni gacanta midigta iyo lugta bidixda hal mar laga wada goyni markaa fain akhaafuu haddii ay cabsigeliyaan alariiqa jidka ay cabsigeliyaan wax xoola ma qaataan dadna ma dilaan walam yakhuduu ma qaataan maalan xoola walam yaqtuluu waxna ma dilaan xubisuu qolada waa la xabaasi wa cuziruu waana la garaaxiyo waa la tacziiri waman taaba qofka tooba keeno oo minhum qudaacu dariiqa ka mid ah qabla alqudrati intaan aan la qabanin caleyhi korkii intaan lasoo qabanin ayuu tooba keena wuu ka soo baxay qorigiisa asagoo watuu yimid o walaali wixii waa ka tooba keenu yidhi saqatat waxaa ka dhici canhu ninka alxuduudu xaddii way ka dhici gacmihii laga goyni lahaa iyo waxaas wuu ka dhacaya la taaban maayo wa uqida bilxuquuqi laakiin xuquuqdii uu dhacay waa laga qaadi xuquuq buu dhacay soo maahan xooluu dhacay xoolihii waa laga qaaday dad buu dilay waa loo qisaasi laakiin waa qaadicu dariiqnimadii xaddi ahayd ayaa ka dhici faslun waman qusida ruuxa loola qasto biadan dhib fii nafsihi naftii ow maalihi ama xoolihi ow xariimihi ama ehelkii faqad talaa halkanna wuxuu ka hadlayaa saa'il waxaa la yidhaahdo qof baa ku soo weeraray qof kelima ahe xataa xayawaanka waa lamid ku soo weeraray iyo wax lamid a ah qofkan kusoo weeraray wuxuu doonaya inuu ku dilo ama inuu xoolahaada dhaco ama ehelkaada xaaskaagii iyo gabdhahaadii inuu kuu dabamaro ayuu doonaya waxaa kuu bannaan inaad dagaalan weliba xaasasad iyo gabdha iyo haddii ay yihiin inaad ka dagaalantaa waajib wey inaad diibtama bannaano waa inaad ka dagaalantaa markaad dagaalanto haddii aad kii kusoo weeraray aad disho oo sidaa ku dhinto hadur waayo wax lagu haysta male biadan dhib ayaa fii nafsihi naftiisa ow maalihi ama xoolihiisa loola qastay oo xariimihi ama ehelkiisa ayaa loola qastay faqaatala wuu dagaalamay can daalika arrinkaasu ka dagaalamay wa qatala wax buuna dilay falaa damaana calayhi wax guditaan la yidhaahda laguma leh wax damaani dushiisa ma aha wa calaa raakibi daabati neefka ruuxii saarnaa korkii waxa ah damaanu maa atlafatu daabatu halkani wuxuu ka hadlayaa neef xoolaad adigu saaran tahay ood wadda gaarigaaba la yaqaanaayo gaarigaa ka muhiimsan gaari baad wadaa gaarigii baa wax ku dhacay oo wax dilay khaa'ana adaa iska leh qofkii darawalka ahaa ayaa khaaa leh he wixii aad disha waa lagugu leeyahay naf iyo maal midkuu doonaa ha noqdo khaaa haddaadan adigu lahayn ee qofka uu leeyahay waxba laguguma leh ee cidda wax lagu leeyahay haddii khataa uu leeyahay cidda wax lagu leeyahayna waa ciddii gaariga waday ninkii gaariga lahaa ma aha ninkii qofka gaariga wado hee kan wado hadduu kii gaariga lahaa yahay iyo hadduusan ahayn waa isku mid qofka gaariga wadaa lagu leeyahay waa yahay laakiin bisharti qofkii gaariga lahaa waa inuusan tacadi samaynin tacadi hadduu sameeyo dee isagaa lagu yeelanaya miaal canug yaroo sabi ahoo dee gaari waditaan iyo waxaasba iyo mas-uulba aan ahayn ayuu furaha u dhiibay u yara kaxeeniyo gaari orodku soo barbaro cawrgii baa waxa leeyahay asagaa lagu leeyahay la asagaa tacaddi sameeyey waa haddii laakiin ninka tacaddi uusan samaynin darawalka ee gaariga waday miaal gaariga markuu dhaqaajinaya wuu kontaroolay kontaroolkii laga rabay ayuu kontaroolay nidaamkii loo dejiyey gawaarida in lagu wado haddii waraaqihii lagu wadi lahaa ay tahay iyo haddii wadadii lagu wadi lahaa ay tahay iyo haddii xawligii lagu wadi lahaa uu yahay iyo nidaamkii loogu talagalay in lagu wado u yaalay ayuu ku waday sidaasuu wax ku dilay gaari oo qofbaa soo orday jidkii haweyga adigoo socda waad ku dhacday ama gaarigii aad wadaa gadoomay ee dad saarnaa ayaaba ku dhintay ama maal ayaa ku dhintay wax lagugu leeyay lamaa waxaa la mid ah dhakhtarka nin dhakhtar ah oo dhakhtarnimadiisa wax khaladay uusan ku jirin shuruuddiisi ay u dhammaystiran tahay ayaa wuxuu sameeyey muxuu ahaa ruux uu daweeyey relationbuba ku samey wuu qalay ruuxi ama dawuu siiyey ruuxii baa ku dhintay dawadii ama qalitaankiibuu ku dhintay dhakhtarkaa wax lagu leeyahay lama arko hadduuse mutadabib yahay ninaan dhakhtarnimo fiican gaarin oo bilbilow ah umbaa toori intuu la baxay wuxuu yidhi anigaba dhakhtaraan ahay waa ku qalaya sidii ugu dhintay ninkaas isagaa lagu leeyahay diyadiisa wakaa wa raakibi daabati neefka ruuxa saaran ama gaadiidka ruuxa saaran dushiisa waxa ah damaanu maa shay inuu gudo atlafatu ay dishay daabatuhu neef ee gaadiidkuu saarnaa wuxuu dilay isagaa lagu leeyahay faslun wayuqaatalu waa lala dagaalami ahlulbaqyi gardarrada dadkooda bi bialaaati sharaa'ida ahlulbaqyi waxaa la yidhaahdaa xaakim caadil oo muslimiinta u taliyo nin xaakima ah oo muslimiinta madax u ah waxoogaa khadaba ah ka dhaco haddii uu doono ninkaasi in lala dagaalamee lagu baxaa xaaraam weeye lama ogola la yidhaahdo ninkaani waraa maalin horeu si xun wax xukumaye hubka noogura aan la dagaalana xukunka ka tuurayna xaaram wey wax la ogol yahay rasuulkana wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ninka madaxda idin ah ha ah ku bixina hala dagaalamina ilaa gaalnimo cad oo shaki uusan ku jirin uu ku dhaco gaalnimo cad hadduu ku dhaco oo islaamnimadii uu ka baxo isagoo muslimiin madax u ah haddii ay dhici karto dhibaato badan iyadoo ayan dhicin xukunka ruuxa in laga qaado waa laga qaadaya haddiise xukunka qaadidiisa dhibaato badan loo marayo oo dad badan ku dhammaanayo lama taabanaya taa lafteeda faraha laga qaadayo asxaabta rasuulka ridwaanullaahi calayhim waxay soo gaareen oo rasuulka wuu u sheegay inay gaari doonaan waxay soo gaareen waagii bani umaya macaawiya bin abi sufyaan radi allahu canhuma waaguu khilaafadii haye wuu dhintay sigaa dhintay waxaa uga dambeeyey khilaafada qoladiisii reer bani umaya la dhihi jiray qoladaa bani umaya dhibaato badan bay sameeyeen niman ciyaala suuq oo dhallinyaro ah wiilal yaryar oo ciyaala suuq ah ayaa waxay qabsadeen madaxtinimadii rasuulkaana sii sheegay abi hureere wuxuu dhihi jiray abi hureere dadku u sheegay rasuulkay ka mid ahay ilaah lixdanka ima gaarsiiyuu dhihi jiray taariikhda hijrada marka lixdan sane laga joogo ilaah ima gaarsiiyo oo lixdanka fasaad baa dhici doona waana dhacay qoladaasaa qabsatay haddii ay qabsadeen wiilal yareen oo dhallinyaro ah oo ciyaala suuqa ah, qabsaday madaxtinimadii wiilashii khamrada iyo nijaasada iyo wax walba isku shubayaan marka ay sidaa samaynayaan asxaabtii rasuulka ay joogta qaar ka mid ah oo ibn cumar cabdulaahi bn cumaraa jooga cabdulaahi bnu cabaas waa joogay asxaabtii waaweynadaa joogta waayahay raggaasi waxyaabahay samayn jireen waxaa ka mid ah caawo dhan soo cabay horta nidaamkii waagii hore jiraan wuxuu ahaa ninka madaxda ah meeshan la joogo ninka madaxda ah cidaan ahayn dadkama tujin jirin ninka madaxda ah waa inuu dadka tujiyaa asagaa khudbada aqrin jiray isagaa dadka tujin jiray meeshaa ninka madaxda ee diinba shaqo uusan ku lahayne qolo kale una ay wadataa ma jirin marka caawa idinuu khamro cabaya isagoo khamraysanuu salaadda subax imaana masaajidkuu imaanaya salaaduyuu geli afar ragcadooduu salaadda subax ka saari iyo shan ragcadood maalin asxaabtu waxay samayni jireen markaa salaadda marka la aadaama guryahooday kusoo tukan jireen salaadda subaxay guriga ku tukanayaan kadibna masaajidkay imaanaya ilaa hadday ka haraan khilaaf baa dhacaya asxaabta rasuulka ka hartay ninkanaa la leeyahay khilaafka hadduu yimaadana dhibaata imaanaya waa la dagaalamayo dhiig baa daadanaya taasay diidan yihiin gurigay kusoo tukanayaan salaadooda markay kusoo tukadaan kadib ay masaajidka imaanayaan isagaa imaanaya bas wuxuu tujinaya bay ha tujiyo iska daba soco habeen marka mid baa tujiyay cabdulahi binu cumara ku daba xidhna wuu tujinayay khamruu soo cabi afar ragcadood markuu wado waa salaadii subax afar ragcadood markuu wado yuu intuu kusoo jeedsadu yira ma idiin sii wadaa intanaan ku joojiya maanto idilba waad noo waduu wax ziyaada unba maanto idil aan ku jirnay saaranta ka yeel marka macnaha hadday dhibaato dhici waxaa la rabaa ahlulxalli waalcaqdi wax la yidhahdo waa inay ka taliyaan arrintu ninkan haddii lala dagaalamo gaalnimuba ku dhacay haddii lala dagaalamo dhibaato intee la dhan ayaa dhici karta dhibaatadu hadday yar tahay oo muxua ah, dhib badan dhici maaye ruuxii waa laga qaadi karaa eh, xukunkii haddii laleeyahay waa laga qaadi haddii se leeyaha ruuxanka qaadidiisa dhibaato badan ayaa ka dhiciyo dad badan ayaa ku dhammaanayayo qaxbaa dhiciyo muslimiintu waa rafaadayaan sidiisa haloo daayo faraha ka qaad saabaa dhiman doonaa ama si uu noqon doonaayo haddaba qoladii imaamkii caadilki ahayd qolada ku baxdo imaam caadil oo muslimiinta xukumaya ayay qolo ku baxdo la dagaalameen oo jabhad bay noqdeen qoladaasi buqaati baa sharciga loo yaqaana waa niman gardaran qoladaasi waa lala dagaalami waa la soo qabqabani waa la xirxiri waa la dhibaatayni qoladaasi ayuu ka hadlaya wayuqaatalu waa lala dagaalami ahlulbaqyi gardarrada dadkeedii ayaa lala dagaalami bialaai sharaa'ida saddex shardi ayaa lagula dagaalami an yakuunuu waa inay yihiin fii mancatin dad wax iska reebi kara waa inay yihiin koox isku filan waa inay yihiin hal nin iyo hadduu yahay maxaa lala dagaalamayaaba ama waa la soo ama waa la dili wa an yakhrujuu waa inay baxaan can qabdati limaami imaamka xukunkiisa waa inay ka baxaan ninkii madaxda ahaa xukunkiisi waa inay ka baxaan oo diidaan wa an waa inuu yahay lahum qolada miduu u sugnaaday tawiilun tawiil saa'iqun socon karo yacnii wax caqligal waa inay keenaan oo inay yidhahdaan ninkan muslimiintii buu ku tacadinayaa dad buu laynayaa xaaraan buu banaystay dhibaatuu sameeyey taasaan ula dagaalamayna ee niman ulle xukunkan annaga doonaynaaye ninkan xukunkan ku haysana nimankaa buqaad lama yidhahde mujrimiin waay walaa yuqtalu la dili maayo asiiruhum koodii lasoo qabto ninkii laga soo qabto dee muslimiin waaye nimankana lama sii dilaya gaal la soo qabte maaha lama dilayo walaa yuqnamu lama haniimaysanaya maaluhum xoolahooda ee guryahan ayagaa lahay oo ka carareen soo maaha dowladda iskale ma jirto lama qanimaysanayo walaa yudafafu eh, lama sii dilayo jariixuhu kii la dhaawaca calaa jariixihi kii asagoo dhaawace la qabto laisma sii raacinayo oo hala sii dilo hadduu dhaawacan yahay hadhow hadduu bogsado qoladiibuu ku noqonaya la dhihi maayo faslun waman irtada ruuxa ka ridoobo can lislaami islaamnimada ruuxa ka ridoobo murtad buu noqday islaamnimadii buu ka noqday nacuudu bilah ustutiiba waa la toogo weydinay alaaan saddex jeer saddex jeera waxa leenihu ilaahay ka cabso mumin noqo ka bax gaalnimadani fain taaba hadduu tooba keeno alla sahal wailaa hadduusan tooba keenin qutila waa la dili hadduusan tooba waa la dili markii la dilo xaggee lagu aasaya walam yuqasal la dhaqi maayo ninkaa muminba ma ahe la dhaqi maayo walam yusalla calayhi laguna tukan maayo walam yudfan lagu aasi maayo fii maqaabiri lmuslimiin muslimiinta qabriyaashooda lagu aasi maaye god xunaa lagu tuuriyo meelaha ah faslun wa taariku salaati salaada qofka ka tago calaa darbayni laba qeyb weeye qof baa salaada u kas uga tegay hurdo iyo hilmaam iyo hadday kaaga tagto waa meesheeda laakiin uka salaadiiod arki baad ukas isaga dhaaftay laba mid un waayo salaada waajibinimadeedaba inaad diidan tahay oo aad wax salaada igu waajibto male salaad wax la yiraa ma jiraan iyo ma aha inaad wahsi uga tagtay salaadii inay waajib tahay waad ogtahaye maa iska cajistay iska seexa ku gashay ama shaqadaada iska wado labadaasuu qaybsamaya wa taariku salaati salaadda qofka ka tegay calaa darbayni laba qayb weeye axaduhumaa labadaa qayb mid ka mid ah an yatrukahaa salaadii inuu ka tago weeye hayra muctiqidin asagoo man ictiqaadsanan liwujuubiha waajibitaankeeda mama ictiqaadsanan waajibba maahu leeyahay fa kaa xukumkii xukmulmurtadi murtadkii haddeen aan sheegayna xukumkii wey diinta islaamka waa ka baxay kaasi murtadna weeyaan xukumkiisa waa xukumkii murtadka wathaani kan labaadna an yatrukahaa salaadii waa inuu ka tagaa kasalan wahsi waa inuu ka tagaa muctaqida weliba isagoo ictiqaadsan liwujuubihaa salaadda waajibitaankeedu ictiqaadsan yahay fa yustataabu kaa waa laga towbawaa la towba weydiini anigo ilaahay uu tooba keenay salaadda tukaa la leeyahay faintaaba hadduu tooba keeno alla sahli waa ficnaaday faintaaba hadduu tooba keeno wasallaa uu tukado alla sahli wa ilaa hadduusan tooba keenin qutila waa la dili xaddan xad baa loo dili waa la dilayaa dilkaasina dil gaalnimo maahae xad baa loo dili marka xad loo dilo wa kaana wuxuu ahaani xukmuhu ninkaa xukumkii xukmalmuslimiina muslimiinta xukunkooda waa la dhaqi waa lagu tukani qabaqubuuraha muslimiinta lagu aasiyo ninkaa nin muslim muslima weeye madhabka imaamu shaafici ayaa waddadaa marinaya bacdu bacdulmadaahib waxay leeyihiin waxaa salaada kasba hadduu oga tago siday doontaba ha noqotee kaafir wey waa gaaloobeen waxaasi murtad weeye diintu ka baxay adiladana labada dhanba waa daliishanayaan waxaadna moodaa jaanibka inuu xoog badan yahay wallahu aclam sal allahu wsalam wbaarak cala nabiyina mxamed